بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى وحين كب الله بينا آيات بقول سقاشا يكو إلى آيات اللبا بقول إيا اللبا وسورة البقرة الله وحو إنا أمري والنبي الله محمد إنه سومري هذا الكلام وقاتلوا dagaalama fii sabiilillaahi alla dartii waxaad ula dagaalantaan aladiina kuwa yuqaatiluunakum idinla dagaalamay walaa tactaduu laakiin ha xadgudbina oo caruurta iyo haweenka iyo dadka halaynina wain allaha allana laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudbay xataa gaalada in lagu xadgudbo alla ma jecla marka ayadan waxay tilmaamaysaa gaalada kuwa dagaalka idinku qaaday kuwa iska celiya ayadan dambana waa fasax guud waqtuluuhum laaya gaalada xayu makaankiisa qaftumuuhum aada ka heshaanba meel alla meesha aad ka heshaan ku laaya waakrijuuhum ka saara min xayu makaan akhrajuukum ay idinka saareen nabiyullahi maxamed baa la sheegay maka ka saara waalfitnatu fitnadaa ashaddu ka daran min alqatli dilka ka daran fitnadaa dilka ka daran macnaheedu waxaa weeye shirkiga iyo qalalaasaha iyo dhibaatada dilka markii wax laaya la yidhaha naftu way yardin marka saxaabadaa loo sheegi ha ka didin inaad waxlaysaan ha ka didina fidnada iyo shirkiga kalaa ka daran marka layntu ha ku calooladkaada wey waqtuluuhum laaya gaalada xaytu makaan saqiftumuuhum aada ka heshaan waakrijuuhum ka saare min xaytu makaan akhrajuukuma idinka saare oo maka ka ka saara walfitnatu fidnadaa ashaddu ka daran min alqatli dilka ka daran ha ka didina inaad wax dishaan wax laaya oo gaalada laaya fitnada iyo shirkiga iyo balaaday wadaan baa ka daran walaa tuqaatiluuhum ha la dagaalamina gaalada cinda almasjidi alxaraami masjidga xurmalada agtiisa ha kula dagaalamina hataa yuqaatiluukum ilaa idinla dagaalamaanoo iyagu idinku bilaabaan fiihi fi lmasjidi masjidka dhexdiisa fain qaataluukum hadday idinkula dagaalamaan masjidka dhexdiisa faktuluhum laaya ha u turina kadaalika sidaasu ahaatay jazaaulkaafiriina gaalada abaalkeeda macnaha masaajidku maka waa ka nabigu yidhi hal saac baa laii xalaaleeyey saacaddiina way dhamaatay hadda xarabnimo ay soo dhamaatay lama ogolo marka maka in dagaal ka dhaco dhexdeeda dagaal ka dhaco marka hadday idinku idinkugu isaga dhexdiisa ha kula dagaalamina laakiin hadday idinkula dagaalamaan dee iska celiya ha isu dhiibine beri fogeydoon u malayn ma dhowr iyo toddobaatankii ba ahayd yaa xarumka nin baa qabsaday xaramkuu galay ninkaas ee wuxuu ku riyooday gabadh baa may waxay ku riyootay mahdigii oo guursaday iyo gabadh ku riyootay isna mahdigii inuu yahay buu isu qaatay way isguursadeen wuu galo mahdigii baanahay buuri waalka culimadii laayee dilka ku bilaabay markii dambe ciidan farasiisa ilan maka gaalada looma ogolayn yaa biyo kulul intay wax ku rakabeen kaga saaray meesha marka gaaladu hadday masjidka dhexdii dagaal ka bilaabaan masjidku xur buu leeyahay hadhihine la dagaalama u saara way walaa tuqaatiluuhum ha kula dagaalamina cinda almasjid alxaraam hataa yuqaatiluukum ilaa idinla dagaalamaan fiihi dhexdiisa oo iyagu idinku bilaabaan hadda meelaha kale waa lala dagaalami fain qaataluukum hadday idinkula dagaalam faqtuluuhum laaya kadalika sidaasu ahli jazaaulkaafiriina gaalada abaalkeeda fain intahow hadday reebtoomaan nahyoonaadaan oo dagaalka iyo qalalaasaha iska daayaan oo islaamka qaataan fa in allaha lakafuurun ka dhaafay raxiimun oo naxariista gaalnimadoodii hore alla wuu ka dhaafaya subxaana wa marka gaalada sida loola dagaamo mushrikiinta mar haddii dagaal lagu dacwa lagu bilaabo horta mar haddii dagaal lagu bilaabo xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah yaa dagaalka lagu wani umirtu an uqaatila annaas xataa yaquuluu laa ilaha illa allah buu nabigu fa qaaluu laa ilaha illa allah casamii minii dimaa'ahum wa amwaalahum markii laa ila waa mushrikiinta ahlu kitaabkana waa lala dagaalamay xataa yucdu ljizya ilaa ay isdhiibaanu gibirka bixiyaan dagaalka waa lagu wada haddii gibirka ogolaadaan dagaalka waa laga dayay qaatiluuhum la dagaalama waqaatiluuhum la dagaalama gaalada xataa laa takuuna intaan la helin fitnatun fidno oo gaalnimo ah oo yakuuna diinu diinku u sugnaado lilaahi alleh oo laba diinood ayna jirin hal diina laisugu yimaado fainintahum hadday reebtoomaan falaa cudwaana collaytan ma jiro ilaa cala aalimiina aalimiinta mooyaane hadday ka reebtoomaan dhibaatadii haddaad la dagaalantaan idinkaa idinkaa aalimiinu macnuhu noqon hadday doogaan fidnada iyo wixii daayaan hadday idinku dagaal ka bilowdaan idinkaa aalimiin noqon wey sidaa wey macnuhu allah wuxuu leeyahay waqaatiluhum la dagaalama xataa laa takuna xataa laa tuujada intaan la helin fitnatun kaanadu waxaa weeye taama waxaanu dhihi jiray oo yakuuna diinu diinku lilaahi alla u sugnaado diin kale oo lagu cibaadaystaa aanay jirin oo diinaha kaleo dhani ka baaba-a shan iyo labaatan sano yaa jaziirat lcarab shirkigu kaga dhammaaday fain intahow hadday reebtoomaan oo dhibka iyo gaalnimada ka reebtoomaan falaa cudwaana cadownimo ma jirto la taaban maayo ilaa cala aalimiina mooyaane ashahru lxaraamu bisha xurmada lihi muqaabilatu waxay qaabili bishahri lxaraami bisha xurmada lee kale wlxurumaatu bilaha xurmada lehna qisaasun isku badid weeye waa isku bad yani isdaba marti wey tii kalea lagu soo badaya faman ictadaa qofkii xadgudba calaykum dushiina oo dhibaato idiin geysa factaduu idinkuna ku xadgudba caleyhi korkiisa bimili maa shay oo kale ictidaau ku xadgudba calaykum korkiina wataqu llaha alla ka baqa an allaha alle maca almuttaqiina kuwa mutaqiinta inuu macooda iyo kuwaasi guusha helayaan aayaddu waxay tilmaamaysaa nabiy llahi maxamed sanadkii lixaad cumratulxudaybiya markuu soo cumraystay oo saxaabadii kun iyo afar boqol meelahaas ay ahaayeen iyo xudaybiyay ka soo galeen meel bay degeen markaasaa la yidhi nimankii gaaladaha waa idin diyaar cuhmaan binu cafaan radiallahu canhu yuu nabigu diray nimanka mushrikiinta ah inaanan dagaal u jeedin u sheeg cusmaanna waxaa loogu diray qabiilkooda meesha ku badnaa ree cabdimanaaf ah reer bani umaya ah yuu ahaa qabiilkooda meesha ku badnaa abu sufyaan baa dee adeerkii ahaa markaa wuu tegey shaydaan baa wuxuu faafiyey cusmaan waa la dilay cusmaan waa la dilay markaasuu nabigu u yeedhay waxay kula ballameen nabiga saxaabada qaarkeed waxay dhaheen dhimashaanu kula ballanay qaarna waxay yidhaheen dagaal waa taxta shajarati laqad radi allahu can lmuminiin id yubaayicuunaka taxta shajara suuratu alfatxi wey markaasaa nin curwo binu mascuud la yidhaho nin raga ah adu dhowr nin baa horta kuwa soo weeraray nabigiiyo inay gaadaan damcayo gacantaa lagu dhigay niman bay soo direen heshiis baa la gaadhay waa ka uu nabigu rasuulullah inta la qoray oo uu leeyahay haddaad rasuul tahay kulamaanaan dagaalaneen ka bir oo nabigu cali bin abi aalib yii intuu diiday aniga itusilo ka bixiyey marka waxaa loo ballan qaaday oo lagula heshiiyey gaaladii cumrada dambe sanadka dambe in laidiin ogolaanayo sanadka toddobaad bishuna bir xurmaday ahayd oo dilqacday ahayd nabiga cumraysigiisii oo dhan afar cumruu cumraystayo midaasu cumratu xudaybiya waa kay ka noqdeen cumradii dambena dilqacday ahayd cumradii dambe oo umratii uu la socday xajka tii uu la cumraysayna iyadu saasayba ahayd tii jicraaniya markii xunayn la qabsaday soo xajina saasay ahayd marka waxaa laleeyahay bishii xurmada lahayd ee inaad cumraysataan aada rabteen ee idinka baaqatay badisteedii waatan waad hesheen haddaba waa bil xurmo leh oo idiin suurowday inaad cumraysataan isagoo waddanku nabad yahay muddadaa laba iyo tobanka bilood ee nabadda la gaadhay guul badan baa la gaadhay markaa nabigu uu nabadda la qaatay kun iyo afar boqol bay ahayn sanadkaa dambe waxaa soo cumraysay dhowr kun yaa soo cumraysat dad badan baa soo muslimay markii dee nabadii dhacday marka nabiga waxaa laleeyahay haddii bil xurmalihi idinka baaqatay dee tamba waa bil xurmale xurumaadkuna waa isku soo badido bishii hore tanaa idiin baday muqaabilatu waxay qaabili bishahri xaraama bishii xurmala lahayd oo bishii hore idinka baaqatay tanaa meesha idin joogta walxurumaatu ilaa xurmadalina qisaasun isku soo bad wey oo tii hore idinka baqatay tanaa laidinku baday faman ictadaa calaykum marka qofkii idin dhibaato idiin geysa intii in lagu geysa ha uga badinina intii in lagu geysa ha uga factadaa marka ictida tan dambe waa arguudeed oo ictida maaha ee tii horaa lagu magacaab qolkii idin dhiba idinkuna dhiba bay ka dhigan tahay laakiin ha uga badinina intii haddaydaan iska saamaxaynin haddii aynu xoog isbidaynin la saamixi maayo laakiin hadday dad maaragtay nabadiiyo qaadan kara yihiin waa la saamixi wey allah wuxuu leeyahay faman ictadaa qofkii ku xadgudba calaykum dushiina factaduu caley ku xadgudba bimili maa shay oo kale ictidaa calaykum idinka idinku xadgudbay oo sidaa yeela oo ka arguta wataqu llaha alla ka baqa waclamuu ogaada ana allaha alla maca almutaqiina kuwa mutaqiinta ma codaynaya sidiinan oo kale bilmatal markaas ruux ka qisaasanayso haddii nafka goynta iyada dhib malo nafti marka ruuxii leeb buu ruuxii ku dhuftay bilmati oo calooshuu ka galay waxaa laga yaabaa dee haddii leeb lagu dhufto ruuxa laga adgudanayo inuu dhintaa suuragala marka wax ka fudud oo leebkiisii ka fudud yaa lagaga adgudan waayo macnaha aad baa loogu turaya wa anfiquu bixiya fii sabiilillaahi alla dartii xoolaha u bixiya dagaalka ku bixiya walaa tulquu ha ku tuurina biaydiikum daatadiina gacmaa la cabiray daatadiina ila tahlukati halaag ha ku tuurina waaxsinu samafala in allaha la yuxibu lmuxsiniina kuwa samafaluu jecel yahay <clears throat> aayadda daahirkeeda waxaa loo fasiri karaa meesha halaaga ah iska ilaaliya yaa halaaga ha ku dhicina isagoo reer rum dagaal lagu jiro yaa nin naftihuura ahi intuu orday <clears throat> iyo colkii isku dhex dadkii baa yidhi alla abu ayub ansari baa war sidaa maaha aayaddu halagay nagu soo degtay buui halaaga qofka isku tuuraya waa qofka dagaalka ka hadhay buui markii islaamkii cagadhigtay la wanaagsanaanay yaan anagoo ansaara ku tashanay buui waraakan hadda islaamkii wuu fidaye aan beeraheenna dee tabcano shaqaysano markaa oo iska dayna dagaalka markaasaa la halaagsamina oo dagaalka hadaynina dagaal marka waa qofka xaqi ka leexda yaa naftiisa alaa ku tuuray ee qofka nafti huraha ah oo dagaalka galay gaalada la dagaalamay naftiisa halaa kuma tuurin ilmatal beri waxaa jiray qolo gaalaha la xisaaray hareeraha laga maray albaab loo galaa la waayay in saxaabi a yidhi warkaaleya waxaad igu qaadaa gaashaanka gaashaanku waa wax ballaadhan oo tuurkea ah. gaashaanka igu qaado oo saa ii tuuruy inta lagu tuuray yay ku boobeenoo wuu furay albaabkii waa loo galay mana una dhimanin isagii marka waxa halaaga isku tuuraya waa dadka xaqa ka taga ka marka halaaga hayshalaagin oo fii sabiilillaahi u dagaalama oo waxaad ku bixin jirteen iyo wixii oo dhan dhafti hura noqda walaa tulquu ha ku tuurina baydiikum gacmihiin daatadiina ila tahlukati halaag oo dagaalkaa ka hadhin haddaad ansaar tihiin iyo cid alla ciddii la fikrada oo dhan waxsinuu falfalo oo xoolihii bixiya in allaha yuxib lmuxsiniin kuwa samafalu jecel yahay waatimu lxaja xajka kaamil yeela iyo walcumrata cumrada lilaahi alla dartii u kaamil yeela fain uxsirtum haddii liidin sharo liidin manciyo facalaykum dushiina waxaa ah mastaytada wixii fududo min alhadyi hadyi ah walaa taxliquuha xiidhina ilaa hadyigu gaadha maxilahu meeluhu ku xalaaloonayo allah wuxuu leeyahay xajka iyo cumrada markaad xarmataan taam yeela oo marka u dambaysa taam yeela xajka saddex si baa loo xajiyaa ifraad waxa la yidhaha ifraad waa in la xajiyo bilihii xajka kadibna la cumraysto ifraad baa la yidhaha midna qiraan baa la yidhahdo xajkii iyo cumradii waa in la wada xidho kaa tamatuc khaasaa la yidhaha raaxaysi khaasa midna waa tamatucan caadiga ahoo intaad bilihii xajka cumraysato ood xalaalowdo yaad kadibna yaad xajiy sida loo xidhana waa kala jeegiyo qofkaan ku nagayn waxaa wey marka markaad xajka iyo cumrada xidhataan alla dartii u taam yeela saa waa la idin sharay oo inaad xajkii gudataan baa la idin diiday hadyii waxay aad hashaan meeshaa ku gowraca asal ahaanna madaxa xiidhina ilaa hadyigu meeshii u gaaro marka midaan dambe ah xiidhina laleeyahay qofka la sharay hadyigiisu meeshuu ku xalaaloobayo in la gowraco waa meesha lagu joojiyey halkaasuu ku xiranaya qofka kale ee xajka fursad u helayna markuu tago ee uu hadyiga xaggaa geeyo yuu xiiranaya wy labadiibuu soo gelaya waatimulxaja xajka taam yeela iyo walcumrata cumrada lilaahi alla dartii fain uxsirtum haddii laydin manciyo laydin sharo fa dushiina waxaa ah mastaysana wixii sahlan oo milal hadi haadi ah waxbaad gowracaysaan walaa taxliquuha xiirina ru'uusakum madaxiina hataa yabluqa alhadyu ilaa hadyu gaadho maxillahu meeluhu ku xalaaloobay oo haddii laydin sharana meeshaa laydinku sharay ku gowraca haddii aad xajka fursadu heshaanna markaad xajka tagtaan xiirta faman kaana qofkii ah oo minkum idinkayda kamida mariidan ku jiran oo bihi waxaa ku sugan adan dhib oo injiriyo wax lamid ah adankaasoo bira'sii madaxiisa ah fa caleyhi dushii wuu iska xiiran kaasu fa fidyatun fidyaa dushiisa oo min siyaami sooma aw sadaqatin ah oo yani uu masaakiin wax siiyo aw nusukin wuxuu gowraco allah subxaana wa tacaala ha xihanina soo lama dhihin ilaa hadigii la gaano marka qofkii wuu jiran yahay madaxaa dhib injir saxaaba dhowr saxaabe waxaa jirta wuxuu yidhi saxaabi baa ii yimidoo injirtu iga soo daadanayso dhowr saxaabi ba ahayn saddex marka way haddii madax boo kuleeyihiin hadday injirtaasoo kale ku jirto ilan waa waa shaam waxa weeye waa xijaaj meesha way kulushahay wuu iska xiiran madaxii ruuxuu iska xiiran hadduu u baahdo wuu qandhaysan yahay ilan qandhada lafteeda madaxaa la xiraayo marka maxaa lagu leeyahay wuu soomi dhowr maalmood buu soomi ama sadaquu bixin oo masaakiin buu waxsiin ama neefadhi hadduu helo neefadhi gawrac wuuna iska xiiran isagoo hadda xajkii joogu iska xiiran faman kaana qofkii ahoo minkum idinka idinkamida mariidna ku jiran aw bihi adan dhib baa ku sugan min ra'sii madaxa oo uu iska xiidan weeye macnaha falyaxliq fa fidyatun furasho oo min siyaami soomaa dushiisa ah aw sadaqatin ama sadaqo dhowr mid iyo wixii lamid ah aw nusukin gawra fa idaa aamintu markaad aamin tihiin oo la idin sharin faman tamataca qofkii ku xalaalooba oo raaxaysa bilcumrati cumro ila alxaji intii lagala gaadayo xajka fa caleyhi dushiisa waxaa ah ma kaman lam yajid qofkaan helaynin hadiga facali dushiisa siyaamu alaaata ayaamin saddex maalmood soonkoodba filxaji uu ku soomo intuu xajka joogo iyo wa sabcatin toddoba idaa rajactum markaad noqotaan tilka taasi casharatun toban wey kaamilatun oo kaamila qofkii aan la sharin oo maka u hela fursad hadduu isagoon xajkii gaadhin uu cumro ku xalaaloobo kadibna uu xajka xidho waxaa lagu leeyahay wuxuu gawrici hadi neef neef adig waxbuu gawrici hadduu waayo saddex maalmoodna xajkuu ku soome maalmaha ka horeysa xajka ka horeysuu soomi toddobana markuu noqdo marka markaa uu noqdo inuu gurigiisa tago waxba shardi maaha waa inuu maka uu ka tago qofkaan helaynin saddexdaa maalmood buu soomayaa iyo toddoba dambe u noqdo wy tobankaasuu soomaya marka waxaa kalood heli kartaa markaad cumraysato eed xalaalowda xajka markaad xidhanayso boqol iyo labaatan kilomitr meel u jirto yalalam la yidhaah oo yaman ku taalo carafa loo sii maro intaad conton riyaal beriga anagu aan tagnay conton riyaal baa la bixinaya inaad yalalam ka soo xidhataad heli kartaa ama juxfa iyo xaggan madiine ka soo xidhato yaad heli kartaa markaadan soonna ku talagashanayn lacagna aadan haynin wey sidaa intaasaa kuu banaan allah wuxuu leeya faidaa amintum markaad aamin noqotaan oon dhib jirin oon la idin manciin faman tamataca qofkii ku raaxaysta bilcumrati cumro kolkay ku raaxaysto ku xalaalooba ilaxaji xajka intii lagala gaadhayo famaa istaysana wixii fududaadaa dushiisa ah oo min alhadyi neefuu gowraco ah faman lam yejid helin facaleyhi dushiisa waxaa ah siyaamu alaaata ayaamin saddex soonkood filxaji xajka uu ku somo waa intii maalmaha ka horeysa ciidda iyo ka horeysa wey iyo sabcata ayaamin toddoba maalmood idaa rajactum markaad noqotaan dabcan anu sidaasaan isticmaalay tilka taasi casharatun toban weyn kaamilatu kaamiltu waa iska taakiid daalika qofka sidaas liman buu usugnaaday lam yakun uuna ahayn ahluhu kiisu xaadiri masjid lxaraami masjidulxaraamka dad deganaan ahayn qofka laleeyahay sidaa ha yeelo ha soomo waa qofkaan dadkiisu ayna maka deganeyn marka dadka maka degan ma gudaheeda inta degan ba may waa intii jumcada iman karta ee u iman karta usoo maalintii iman karta wey daalika soonka iyo hadiga iyo waxaas laysku daray liman buu usugnaaday lam yakunuun ahin ahluhu reerkiisu xaadirilmasjidi masjidka kuwa degan alxaraami xurmale wataqu llaha alla ka baqa oo oh, amarka la idin siiyey sharciga yeela waclamuu ogaada ana allaha alla shadiid lciqaabi ciqaabtiisu inay daran haddaad awaamirtaa iyo sidaa laidin siiyey aada u xaji weydaan haddaad xaqa ka baxdaan ilahay ciqaabtiisu way daran tahay ku tashadaa laleeyahay alxaju ashhurun macluumaat alxaju xajku ashhurun bila weeye macluumaatun la yaqaano faman farada qofkii waajibiya fiihina bilaha dhexdooda alxajka alxaja xajka waajibiya falaa rafasa waxaa weeye kaftan iyo hadal rafasku asal ahaan waa yani hadalka xun marka hadda waxaa loo jeedaa falaasafasa isbihin bihini ma jirto gabdhaha lagu yar dhawaado gabdhaha xaaskaaga lagu dhawaado walaa fusuuqa faasiqnimo iyo macsiyana ma jirto lama ogola walaa jidaala doodna ma jirto fi lxaji xajka dhexdiisa doodi ma jirta wy ashuru macluumaatu bisha shuwaal dilqacda iyo dilxija tobankeed hore iyo culimada qaarkeed yidhaahda qolyana dilxijo oo dhan marka saddex bilood bay markaa noqonaysaa dilxijo oo dhan markaa dilxija waxay ku wada noqon gawricii markay ilaa bisha soddonkeeda waad gawrici kartaa aduu culamada qaar waxay leeyihiin laba bilood iyo toban habeen qaarna waxay leeyihin waa saddex bilood labada bilood iyo tobanka habeen iskaga da marka allah wuxuu leeyahy rafaska waxaa la yidhaah asal ahaan hadalka xun oo dhan weyn marka waxaa laga ninkii oo xarmisan oo xajka jooga oo gabadhii xaaskiisa la joogto inuu la yarkaftamo oo marka ay naga dhamaato xajka waan isu iman doonaa iyo inuu ku kaftamaa la diidan yahay wax magacaa u eg xaggaaba u eg inuu la soo qaado ma maaha gabadha ilan haddaa xajka markii la tago labada ruuxa isqabtaa guri wada seexan mahayaan lama ogolo inay guri wada seexdaan marka waa inuu gabadha marmarsiiyo yar kaftan hadala inuu ugu soo dhadhawaado waxusuusiyo wey taa lama ogolo rafadku waa ka hadda la faasiqnimo ma jirto wax fisqi ah iyo macsiyo gebigeedaba lama ogola doodina ma jirto muran lama ogol meesha xaaji baan ahay baad leedahay kula murma bilmatel eh, markaad joogto maqaaxi adoo wax ka cuni markii la aadaano maqaaxidaa la xidhi maayo ninkii aad raashinka ka cunaysa lacagtii keen ku dhimhayo iyadoo furan baa la tego masaajidka la wada aada ilaah qudradiisa wax dambaabiba ma jira markaa ah, wax gaalihina ma joogo looma ogola gaalba looma ogola marka waa meel barakaysan allah wuxuu leeyahay alxaju ashhuru macluumaat xajku waa bilo la yaqaano shuwaal dilqacda iyo dilxija tobankeeda hore faman farada qofkii waajibiya fiihina dhexdooda alxaja xajka waajibiya falaa rafasa hadal tira ma jirto hadal xunoo barmarsiyihi ma jiro walaa fusuuqa faasiqnimo iyo cishaanno ma jiro lama ogol amar waa amar hayaa saa la yeelin wey ila waa dhici kartaa inuu ruux faasiknimo la yimaado marka maba jirta lama leh eesaa yaan la yeelin weyn walaa jidaaladoodii ma jirto lama ogolo fi lxaji xajka dhexdiisa wamaa tafcalu waxaad fashaan oo min khayrin khayra yaclamhu llah allah baa og idinka abaalmar wixii khayra si guud iyo si gaaraba wixii khayra hood samaysaan yaclamhu llah alla wuu idin og yahay idinka abaalmarin watazawaduu zaad qaata niman yahow fa ina khayra zaadi zaadka ugu khayr badan التقوى عبسida all weye واتقوني iga bق ya ulil الbاab cqliga dadku saaxiibka aho waa dadka ku nafciy aayaddu waxay tilmaamaysa yaman ba ha u badnaadeen dad baa iska soo xajiy anagu isgaad qaadan mayno ilaahay baanu tala saaranaa bay dhihi marka dambey dadka dhib ku noqono dee raashinkii iyo dadkii iyan wax laga siin markaasaa la yidhi tawaakul baa waxaa la yidhaha tawaakul inaad tidhahdo ilaahay baan tala saaran waxbana qaban maayo ilaahay shay walba asbaabbu u sameeyey marka war zaad qaato oo dadka culaysa ku noqonina zaad qaata markaasaa la yidhi khayr zaadi taqwa marka zaadka adduunka a qaata zaad ka khayr badanna qaata oo waa kii aakhira wey labada zaadba qaata ka adduunkana qaata ka aakhirana qaata lama ogolo inaad tidhaahdo ilaahay baan tala saarano meel baan iska fadhiyo lama ogolo waa mamnuuc wey ilaahay shay walba sabab buu u sameeyey marka dadkaasaa lala hadlaya watazawadu zaad qaata faina khayr zaadi zaadka uu khayr badani attaqwa wey oo macnaha zaadkii adduunkana qaata kii aakhirana qaatay ka dhigan tahay wataquunii aniga iga baqa yaa ulil albaab caqliga kuwa saaxiibka doqomadu de waxba sheegi maayaan laysa calaykum dushiina ma aha junaaxun dembi an tabtaquu inaad dhalabtaan fadlan risqi iyo ganacsi min rabbikum rabbigii ka dhalabtaan fa idaa afadtum markaad ka tagtaan min carafaatin carafo fadkuru llaha alla xusa cinda almashcari alxaraami mashcaru lxaraam agtiisa ku xusa mashcaru lxaraam waa musdelifa weeye wadkuruuhu alla xusa kamaa hadaakum suu idiin hanuuniyey wain kuntum waxaad ahaydeen min qablihi qabla hidaayatihi lamin adaaliina kuwa nuusan baad ahayden ayadan waxay tilmaamaysaa saddex suuq waxaan gabayaha loo yaqaano etoobiyaanka saddex suuq oo waxaa jirtay sanadkii mar la isugu yimaado oo wax lagu kala ganacsado la isugu faano la isugu gabyaa jiray suuqa cukaada iyo suuqa dulmajaaz iyo suuqa dulmajaaz e, e, iyo majina saddexdaa suuq baa jirta carabta isugu timaado marka saxaabadii gaar ahaan reer ansaareed saxaabadii waxay yidhaahdeen war markaan xajka darti u nimaadno dee ganacsi mi lainoo ogol yahay ila suuqya hasaa lagu ganacsan jireen talo meesan ganacsi miyaa lainoo ogol yahay haabaa layi waad ganacsan kartaan idinkoo xajkii gudanaya ad ganacsan kartaan wax dhibana male baa lagu yidhi masalada kale dambe waxaa weeye khilaafatu min carafaat qoladan xumus baa la dhihi jiray quraysta marka iyagu waxay dhihi jireen eluxaram baanu anagu carafo tegi mayno musdelifo ma dhaafi jirin markaasaa la weli dadka lamid noqdo oo intaad carafo tagtaan carafo markaad ka timaadaan musdelifo iyo mashcarulxaraam dadka la imaada oo dadka la socda markaad musdelifo joogto halkaasoo kalaad karin baad ka dhici dhul yarba banaana yaad sii mari carafo ilaa toban kilomitr inay u jirtaan umalaynay war dadka lamid duqsaa la leeyahy oo sidiina hore ha ku dhaqmin allah wuxuu leeyahay eh, laysa calaykum dushiina ma aha junaaxun dembi an tabtaquu inaad dhalataan fadlan risqi min rabbikum ood ganacsataan idinku haddana xajkay ku jiraan fa idaa asabtum markaad ka dhaqaaqdaan min carafaatin carafo markaad ka dhaqaaqdaan ood fadkuru llaha alla xusa cinda almashcari alxaraami mashcaru lxaraam meesha layidha waxa weye nabigu wuxuu yidhi mashcaru lxaraam meeshanaan anu joogsaday musdelifo kulligeedna waa mashcaru lxaraam waa meesha hadda bilbil ile waagii hore minaan la degi jiray saddexda maalmood ee ee ciidda ka dambaysa minaan la degi jiray hadda mina way qaadi kari weyda dadkiiyo musdelifo dadka inta badan dhowr iyo toban dawlo oo afrikaana musdelifo berigaa deganay meeshii mina laga joogi lahaa farqi yar baan u dhaxay farqa muxasir la yiraahdo imaroodigii fadhiistay la musdalifiya minasa ugu dhaxay waa in yar inta fiidka uu ka yari marka waxa weeye musdalifo oo dhan waa mas'arul haram marka tagtaan marka inta arafa ka timaadaan musdalifo timaadaan oo maghribka iyo cishaaga ku jamcisaan halka Allah ku xusa salaadi baa laga kaliyo gabadhaadkii loo kali Allah wuxuu leeyahay kama hadaakum wadkuruhu Allah xusa kama hadaakum siduu idin hanuuniyay yani ku shukriya siduu idiin hanuuniye idinkuna alla xusa oo ku xidhnaada wain kuntum weynu xaal heshaane kuntum waxaad ahaydeen min qablihi min qabli lhidaaya hidaayada alle ka hor lamida daalina kuwa lunsan baad ahaydeen uma afiiduu ka taga min xayu makaana faada naasu dadku uu ka tago haddaad qureys tihiin meesha dadku ka tago carafo ah ka taga ilan marka hore waxaa la yidhi markaad carafo ka tagtaan cinda almashcari alxaraami alla ka xusa marka qoladan xumuskii baa si gaara ah loola hadliyo war meesha dadku taga intaad tagtaan ka soo raaca uma afiiduu ka taga min xayu makaan afaada naasu dadku uu ka tago carafa oo musdelifo taga wastakfir llaha allana ka qufraan dalba oo qufraan dalabka hadaynina in allaha alla afuurun ka dhaafo way raxiimun oo naxariista ilaah raxmadiisa ka dalba faidaa qadaytum markaad dhammaystirtaan gudataan manaasikakum acmaashiina fadkuruu xusa allaha alle ka dikrikum xusidiinna abaakum aabayowgin aada xustaan ow ashadda ama ka dara dikran xagga xusida markii manaasibtu idiin dhammaato ood ku dhex jirtaan dawaafka iyo wixii oo dhale alla xuskiisa hadday nin labayka labayka allah allah waxaasoo dhan shuba baa lay sida aad abayowgina xustaan abayowgii laba siyood baa la sheegaayo suuqyaha markay isugu yimaadiin yo laakiin waxaa ka fiican marka caruurta yarin abah ummah abah aab aabadaas eh, maanta sida aabihiin iyo hooyadiin aad u xusaysaan allah u xuso oo hadaynina dikrigiisa waa allah wuxuu leeyahay idaa qadaytum markaad dhammaystirataan manaasikakum acmaashiina fadkuru llaha alla xusa kadiirikum xusidiina oo kale aaba'akum abayooyin aad xustaan sida aabba iyo hooya aad afka washada ka dana dikran oo xagga alla u badiya fa min dadka waxaa ka man dad baa kama yidhi yaquulu dhihi rabbanaa rabbigayo aatinaa nasii fi dunyaa adduunyada ilaahay ou nasii wax naga fi dunyaa adduunyada shay-an wamaa lahu uma sugnaanin qofkaa fi laakhirati min khalaaqi wax nasiiba kuma leh dad waxaa jira alla barigoodoo dhan adduunyadun ilaah waxaa isii ilaah kaas adduunyo unbuu bari aakhiraba kuma talagashana aakhire kaasu nasiib kuma leh wa min annaasi dadka a ah. man dad baa kamida ah, yaquulu dhihi في الدنيا الدنيا وح يرزق النصيب وما له مسؤول في الآخرة آخر من خلاق ونصيب ومنهم ضدك وحاكم إذا من ضد كما يقول له ربنا ربك يؤاتنا نصيب في الدنيا الدنيا حسنة وناق نصيب وفي الآخرة آخرة وحسنة وناق نصيب وقنا نجا إلى عذاب النار حسنة أدونك وحلا وحي خير ودنبا سوقا أنس بن مالك وحول النبي دعاك استووا كد عيستان وفي العنسير دونك waa duco caama duco kastanu raacin jiray xasanadaas maxaa soo geli camalkii saalixa ahaa caruurtii iyo haweenkii fiicnaa risqigii xalaasha ahaa caafimaadkii wax walbaa soo geli aakhirana janno iyo dembidhaaf baa soo geli marka nabigu ma dhaafi jirin baa layidhi nabigu wuxuu ku ducaystay allahuma inii asaluka min khayri ma salaka min nabiga maxamed sal acuudu ku ducaystuu waa caame eh, ku ducaystuu waxyaabaha marka ducada caamka waa sidaa ومنهم حاكمة من يقول قفدي ربنا ربنا آتنا نصيب في الدنيا الدنيا حسنة ونال وفي الآخرة آخرنا حسنة ونال وقنا نغا إلى عذاب النار لا تعذاب كينا أولئك كوا إلو خير كي الله هذا بريي لهم حسنا نصيب ليس بأو سد بأو مما كسبوا وحي شقيسين درتي ليس بأي والله ألنا سريع الحساب حسابتي سوى دق دق وبالله التوفيق